وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد waa xadiidka lix boqol iyo sideed iyo sideetan ee ka warramaya ama baabkii ka warramayay shuruudda iibku uu leeyahay iyo waxyaabaha la nahiyey ee la diiday qofka muslimka ah oo arrimahan ogaada waxaa ku jira iibkiisu inuu xalaal noqdo wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu diiday an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid reer magaali libaadin mid reer baadiyaa inuu iibiyo walaa tanaajashu wuxuu nabigu ihi walaa yabiicu arajulu ninku ama qofku yuu iibinin calaa bayci akhiihi walaalkiisii kale iibkii jaray yuu ku dul dhufanin walaa yakhtubu yaanu ka dul doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii oo gabadhu geed fadhiistay istayuu la dul fadhiisanin walaa tas'alu almar'atu gabadhu yay weydiisanin dalaaqa ukhtiha walaasheed in la furo oo yay odhanin haddaad doonaysa inaad guursato iska fur litakfa'a si ay ugu shubato isugu shubato maa fii inaa'iha ka hore weelkeeda wixii ku jira walimuslim riwaayada muslim waxay ahayd laa yasuumu rajulu laa yasuumu lmuslim qofka muslimka yuu baayicin calaa sawmi lmuslim qofka kale muslimkaa daayacadiis ha mar hadduu ku hayo waaya waa adaabtii iyo akhlaaqdii iyo xuquuqdii ummadda islaamku ay ku wada soconaysay waynu soo dhaafnay labadaa qaybood ee hore kareen miyiga iyo kareen magaalka ah sababta loo yidhi iyay maaragtay u ibinin marka uu masaalixdii tagsiinayo mushkilad uu abuurayo tanaajushka waa isagana soo aragnay waa inaan dee qofkii qofkan ku eriyin walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi qofku yuu walaalkii ku dul iibinin waxay ku fasireen culimadu inuu qof alaab iibsaday oo qadar siistay qadar siiyey uu idhaahdo masalan ma waxaan uu kaa iibiyey anaa ka haya kana kuu haya mid ka wanaagsan anaa kuu haya mid ka jaban adu kanaad iibsatay sooma misena kitaabkanaad iibsatay kitaabkan midka dabaacad wanaagsan oo ka waadixsan ayaan kuu hayaae isaga celi shiraagiina waa la mid qof baa wax iibsadayo kolkaasaa waxa uu leeyahay anaa kaa siisan lahaa intaa inka badane misuu kaa siist boqol kun anaa boqol iyo konton kaa siisan lahaa waa ifsaadin fasaad wey walaa yakhtub calaa khibati akhiihi khudba iyo khiba bikasri lkhaa khudbadda waa tan la akriyo ee hadalka u horeysa hadalka furfuridiisa khidbaduna waa geed fadhiisiga gabadha doonid weeye inan buu doonay hebel waalidkeed buu ka dooray ciddii mas-uulka u ahayd buu ka dooray taa weeye marka iyadii qofkani wada hadal uu socdo oo iyada iyo waalid ciddii mas-uulka inanta ka ahayd ninkani uu ka raajicinayo hadduu isaguna mid kale dul baxo bal ka waran dareenka meesha imanaya dee damiirkii baa runtii kala tegaya damiirkii ayaa kala tegaya taasi iyaduna ma banaana oo iyaduna waa xaraam wey sababtuna waxa ay tahay dee mushkilada ka abuurmaysa daraaddeed dhowr shardi bay ku xidheen fuqahadu iyo culimada axkaamtu shuruuddaa waxaa ka mid ah ama mararka qaarkood oo dee fasax ay u noqonaysaa jira doonidii gabadho cid kaleba ha ka horraysee mararka qaarkood oo fasax ay u noqonaysaa jiruu dooni karo waxaa masalan ka mid a ah, kii hore ayuu la hadlay oo waxa uu leeyahay waar dee gabadhii miyaad ka baxday mise waad ku jirtaa maye dee ka waran buu leey anuu ma bilaabaa hawsha iska bilow bu laydh cagaaran buu siiyey wuxuu idhi alkaa doofaygu waa kasii yaro jeedaaye adugu iska bilow daraad u fasaxay oo okay arrinta labaad waxa weeyaan haddii aanu ogeynin cid uga horraysayba arrinta hore sheekhu sir bay isaga socotayo kaa horena sibuu u yaro luudayay kan dambena dee waalidkii unbu si toosa ula xidhiidhaoo masuu ka warhaynin in nin meesha dhex miranayo ah, taasina dembi kuma leh inkastoo hadduu dee ogaado ay tahay inuu xal keeno marka saddexaad ama afraad ay u banaanaanaysaa waxa weeye ehm, in la celiyo kii hore oo inantii aanu kuf u ahayn ama inantii baa diiday ama ehelkeedii baa diiday dabeedna waxaa la yidhi adigu adigu looma jawaabin oo lama siinin inantii marka inuu yidhaahdo soo maraa malagii galaa de isaguna ma aha kol haddii inantii reerkoodii diideen dee yaan la agbarin meesha ma qabato ilaan xaq bay ulahaayeen tane dadkii xaqa ulahaa kol hadday diidaan kii kalaa geli kara dee afraadna waxa weeye kii horaaba iska tegayba iskiibu iscidiba uma diidina isagaaba ka hakadayba marxaladaha afarta ah wuu dooni karaa arrintan afraade xadiidku uu sheegay walaa tas'alu lmar'atu alaaqa ukhtiha gabadhiyay walaasheed weydiisanin in la furo walaaltinimadani waa ti islaamka ilaa laba walaala lama wada qabee labada qofee labada hablood waa dad muslimiin ahoo walaalo ah ninbaa gabadh qabay tu kaluu doonay inuu miyaraysto tiibaa waxay tidhi haddii aad doonayso inaad aniga ila soo xidhiidho taadii hore iska fur horta tii hore iska fog marka dalaaqu lukt gabadha ay islaamka ku walaalayhin iyo iimaanka yay odhanin dee sii fur sababtuna waxa wey litakfaa maa fii inaaiha inaa waa weelka takfaa si ay isugu shubato iyadoo doonaysa arsaaqadii tii hore inay fujaankeedan cusub ku shubato ilan wax kaloo xikmadii ma wadee way iska dayn lahayde iyadoo isla qusumkiitii hore adigaaga soo biirayadu meel ka dhig inay taa sidaa u samaysa maaha waa waxaan banaanayn aimada xanaabilada qaarkood baa waxay idhaahdaan hadduu kaba yeelo shardigaa waa inuu fuliyo laakiin sida saxiixahi waxa weeye shardigaa la fulin maayo haddii shardigaa ay ku xidho oo uu idhaahdo inoo saxeix heshiiska waan furi doonaaye oy sidaa isku guursadaan oo y tidhaahdo war dee sawtan weli soo fadhida sawtan weli joogta dee ya markaa wuxuu leeyahay maye iska raalli ahow shardigaa faasid ahaaye eeg halkaa nin faqiiha ah, ayay u baahan tahay halkaas ila marmar buu fiqigu wax badan kaa furdaaminayaa waayo xadiidkii saxiixeynka aynu soo marnay baa wuxuu ahaa kullu shardin laysa fi kitaab illahi huwa bail shardi kastoon diinta ku jirin waa baail marka shardigan ay kugu xidhayn marka hore gabadhani ayaa baail ahaa dee taasuu ku qanciyo diintaan ogolayn dheh labadan qof ee ilaa taa horena ilaahaybaa abuuray adna ilaahay baa ku abuure iska wada jooga waa xalaal inaa wada joogtaani walaa yasuumu rajul calaa sawmi akhiihi soomkuna waa baayacaadi wey baayacaadi oo dee baayacaada laftigeedu iyaduna baabkaasunbay gelaysaa maya an yatafiqa maaliku silcati waraaqibu fiiha cala albayci walam yacqidaahu tii hore waa beec ayuu ku dul iibina macnaha wax la kala iibsadaahay laakiin tani waxa weeye baayacaadii oo ay ku heshiiyeen imisaad iga siinaysaa intaasaa kaa siinaya waa lagu heshiiyey taa horena kala iibsi ba ahayd tanna heshiiskii baa weli la saxiixin iibka waa lagu heshiiyey laakiin qadarka macnaha fayaqulu laaar limalik mabiic istaridahu faana ashtarihi biakfar anaa kaaga badinaya ee itifaaqiyadan heshiiska a wada gasheen ama qiimaha a isla saldhigteen ka guud anaa kaaga badinaya buu leeyahy waxaasoo dhami waa wax ummadda kala eryi kara nacaybsiiya iyo canay abuuraya sidaa daraaddeed baa loo diiday islaamku wuxuu ilaaliyaa shucuurka iyo dareenka dadku inuu qulubta ka wada socdo dadku inuu isxaq dhowro qofku inuu jeclaado inuu dadka ula dhaqmo siduu isagu jecelyahay in loola dhaqmo an tuxiba liakiika ma tuxibu linafsik naftaada waxaad la jecla la jeceshay walaalkaa la jeclo waxaad adigu jeceshay in lagugula dhaqmo dadkana kula dhaqmo dadku waa iyo adoo kale وعن أبي أيوب الأنساري radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nebi maxamed oo le baan maqlay buuri man faraqa qofka kala kaxeeya bayna waalidatin hooyo wa waladiha iyo ilmaheedii faraqa allahu ilaahay baa kala geeya baynahu isaga iyo wa bayna axibatihi cidda uu jecel yahay isagiyo cidduu jecel yahay baa ilaahay kala eryaa yowma alqiyaama araarta qiyaamaha rawaahu axmed wasaxaxahu tirmidi waalxaakim walakin fii isnaadihi maqaal walahu shaahid waxaasoo dham cilmiga musalaxay la xidhiidhaane xadiidka darajadiisu waa xasan marka lasoo ururiyo xasanna waa heer la daliishan karo xadiidkan iyo ka ka dambeeyaaba waxa ay ka warramayaan iib la diiday oo la xidhiidha addoomaha la iibinayo addoomaha jiraya islaamku ogol yahay qur-aan iyo xadiidba ka warrameen waa la iibsadaa lana sii iibiyaa lana soo iibiyaa marka haddii gabadh lamaan oo addoonihi jirto waxaa la doonayaa in idyada iyo ilmaheeda la la wada iibiyo la israaciyo ama la wada daayo laakiin aan la kala geynin oo aan la kala kaxaynin ah, dhibaatada ku jirta daraaddeed marka xadiidkan le qofka iib ku kala kaxeeya ama siin iyo hibayn ruux dumara iyo ilmaheedii ila way isjeceliyi waa laba qofoo oo isku xidhan haddaad wada bixinayso haddaad bixinayso labadaba wada bixi haddaad iibinayso labadaba wada iibi haddaad daynayso labadaba wada daa laakiin iyadii ha iibinin adoo ilmihii la hadhaya saas oo kale taa waa la diiday hadduu qofku taa sameeyana qofka sidaa sameeye isaga iyo cidda uu jecel yahay inuu la noolaado ayaa ilaahay qiyaamaha uu kala eryaabuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam waa arrin khatara wey raaxada ahluljannahana waxaa ka mid a ah ee ilaahay qur-aanka dhexdiisa uu ku tilmaamay in ay la noolaanayaan saaxiibadoodii iyo ciddii ay jeclaayeen raaxada qayb ka mida weeye calaa sururin mutaqaabiliin wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qur-aanku marar badan buu ayuu aada markuu halkaa muuqaalkeeda jannada in ay halkaa ku wada farxayaan oo ku ila qofkii haddii uu waxuu doonayo cuno uu cabuu meel walba helo laakiin uu yahay qof karadiimo ah ama keli nool dee xabsi weyn buu ku jiraa sidaa daraaddeed qofka bani aadamka ahi wuxuu u baahan yahay ciduu la noolaado weheshado la farxo la jaan qaado mabsuud uu la noqdo saasuu markaa xadiidkani waxa uu tilmaamaya saas marka macnuhu ma aha gabadhuu masal furay inuu caruurtii kala hadho oo iyadiina uu idhaa iska tag caruurteediina oo la haro xaggaa ma aha laakiin waa xaggii addoomaha xadiid laakiin taa iyo baabkeeda baabu nikaax baa ka hadlaya baabka guurka oo inoo soo socda oo iyada axaadiid gaaraa ah sheegi doonta gabadha haddii la furo caruurteeda in loo daynaya intay ka yar yihiin toddoba jirka oo aan laga reebi karin iyadoo xaggeeda gaboodfal ka yimaado ama ay waalato ama bugto ama diiddo dariiqo noocaasa mooyaane iyada xaqula taa nusuus kalea sheegaysa marka sida muuqaalkan kaaga muuqanaya waxa weeye taa addoontaa wey وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa ii faray an abiica inaan iibiyo غulaamayni akhawayni laba inan oo walaalo ah oo addoommo ah an abiica baycu waa sii iibinta inaan iibiyo hulaamayni laba addoon akhawayni walaala ah fabictuhumaa waan iibiyeyoo fafaraqtu baynahumaa waan kala kaxeeyey macnaheedu midba mid baan ka iibiyeyoo midba qolaa kaxaysatay fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u sheego waxaan ku uhi labadii addoon mid boqolaan ka iibiye ismay raacin nimankii walaalaha ahaa fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi nebigii naxariistu ahaaye adrikhumaa war ka dabata adrikhumaa idraagu waa gaadhida gaadha fartajichumaa soo cesho oo gaadho waxaad tidhaahdaa iibkii waa ka noqday walaa tabichumaa hana iibinin ilaa jamiica iyagoo wada socda mooyaane war oradoo ka daba tago nimankaad ka iibisay soo qabo waxaanaad tidhaahdaa iibkii ka nooday ilaa in dee dhan la isugu duwa mooyaane haddii nin laga wada iibinayo waa sax laakiin in midba nin laga iibiyo waa xaaraam kansalgaree bui iibkaa rawaahu axmed warijaaluhu iqaatu waqad saxaxahu bnu khusayma wabnu ljaruud wabnu xibaan walxaakim wاabaraani wabnu lqaطaan xadiidka marka maca shawaahidiisa laga waa xasan labadan xadiidba waxa aynu ka qaadanay dadka isku lifaaqana isjecel ee heshanaya aqaaribta ah ee addoommaha inaan la kala kaxaynin haddii la kala kaxeeyana iibkaasi ma ansixino waa xaaraan waa xaaraan wey sida uu xaaraan u ahaa iibkii hore aynu soo maraynay qof laba qof oo wax kala iibsaday ama eh, inaad adigu ku dul dhufato oo lacag ka badan baan kaa siinaya iyo shay ka wanaagsan baan kaa iibinaya labadaaba inaad ka daba tagta iyaduna xaaraan bay ahayd ka dabatagaasina ma ansaxayn oo caqadkaas caqad guntabaya ma ahayn tanna sidaa uu nebigui soo cesho waxaa ka muuqanaya in aanay arrintaasi soconaynin waa naxariis daraaddeed dee qofku had iyo jeer ciddii uu heshanaya haddii laga kaxeeyo dadkii uu ka agdhowaa iyo ciddii ay maaragtay gacalka ahaayeen wada noolaayeen marka laga kaxeeyo qurbo badan buu dareemaya damiirkiisaa walwalaya daraaddeed ayaa islaamku u diiday milu haadihi alaxkaam alislaamiyati alxakiimati araxiima yustadallu biha cala ma fi lislaami min raxmati wara'fa wanadaraatin kariimatin lihada alinsaan marka halkaa waxaad ka arkaysaa naxariista islaamka iyo sida uu cid walba u eegayo damiirkeeda iyo wuxuu qofku ku nasanayo ku nafisayo وعn أنس بن مالك رضي الله عنه قاaل أنس baa waxa uu yihi khاadimkii رasuulka غalىa waxa qaali noqday الsعر sicirkii alaabta ayaa qaali noqday qaaliganaynu nidhaahnaa waa halaaun halaaun baynu qaaf ka dhignay oo aynu nidhaahnaa qaali shay-un haalin alaabtiibaa qaaliyowday fi lmadiina magaalada madiine dhexdeeda calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka ayaa alaabtii qaaliyowday wixii loo baahnaa fa qaala annaas markaa dadkiibaa waxay idhaahdeen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hala sicr sicirkii alaabtu waa qaali qiimihii fasacir lana noo sicirka u jar alaabta alaabta sicirkeeda noo goog oo wixii kor iyo hoos buu u usocdaaye bal go-aan intaa lama dhaafin karo shaygaa fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa waxa uu yidhi ina allaha ilaahay huwa isagu almusaciru isagaa dadka sixirka u sameeya briceka iyo alaabtu halka ay maraysa isagaa xadida alqaabidu waa ka hoos waxu dhiga albasitu waa ka kor wax u kiciye wax fidiya alraasiqu waa ka ummadda arsaaqadooda siiya wain markaa ma faragelinaya arrin ilaahay weeye wa innii anigu buu nebigu uhi la arjuu waxa aan jeclahaan ku rajo weynahay an alqa allaha tacaala inaan ilaahay la kulmo dhalaabta qiyaamaha walaysa axadun minkum iyada oo qof idinka idinka midihina aanu ahayn yadlubunii mid iga baadi doonaya oo i iweydiisanaya bimadlamatin wax xaqdarre iyo gardarro ah cid i weydiisanaysaana iyadoonay jirin xaqdarradaasoo la xidhiidha fii damin dhiig aan ka galay walaa maalin iyo xoolo aan ka qaatoon kaga xadgudbay labadaaba iyadoon saafi ka ahay oo aanay cidina iweydiisanayn inaa ilaahay is hortaago ayaan jeclaa marka arrintani waa meel kadha xagga maalka ahe iga daaya faragelin maaye rawaahu lhamsau ila nasaa wasaxaxahu bnu xibaan walxadiiu saxiixu bimajmuuci uruqi xadiidku xadiid saxiixa wey xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa asxaabtii nebigu inay u cawdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay idhaahdeen sixirka alaabta noo goof alaabta sixirkeeda noo jar bariisku waa intaa daqiiqdu waa intaa saliiddu waa intaa shay walba xadid oo dadkan tujaartee marna cirka geynaya marna hoos u dhigaya dee nagala hadal wixii waynagu qaaliyoobeene arrintaa wuu diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam macnaha abaa an yatadakhal fii xoriyati suuq xorriyadda suuqa inuu farageliyo wuu iska diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu idhi tasciirka ilaahay baa leh waa arrimaha ilaahay kolla uu kor wado kolla hoosu wado ayay ka mid tahay arrintaas waa xorriyaddii suuqa xorriyaddii dadku ulahaayeen tasarufkooda weey alqaadib albaasid alraasiq arsaaqada ilaahay dadka uu kala siinaya halkaa ku jirta aniguna ilaahay waxaan doonaya inaan hor tago anigoon cidina madlama madlamadu waa xaqdarro iyo gardaro iyadoon cidina gardaro iga doonayn oon dhiig la ii sheeganayn oon maal la ii sheeganayn halkaasuu ku xidhan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka dee sababta uu maaragtay alaabtu u noqotay qaali waxaa laga yaabaa in madarkii xumaaday ama jidadkii ay go-een wax ka iman jireen waxaa xadiidka ka muuqanaya faragelinta alaabta la farageliyaa ina inay noqonayso dulmi dulmi bay noqonaysa dadka suuqoodii beecoodii alaabtoodii la farageliyey dulmigaana la ii sheegan maayo waan ka hadhay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana milkiyadda iyo maamulka dadka u sugay marka suuqu isaga iswadaya kolla koor buu ukacaya kolla hoos buu ukacaya alaabtu markay soo badato way yaro jabi markay yaraato way qaaliyoobi saasaa laga fahmaya dee waa sida la ogsoon yahay waxaa faragelintaa u badnayd shuuciyadda nimanka la idhaahdo ayaa u badnaa dee ummadaha caalamka waxaa ka hor keenay ama nidaamkoodii fasahaadiye waxau ahaa atadakul fii xuriyati suuq maray xadidaan iyo maray dadka alaabta kala wareegaan mar alaabtay kala wareegaan marna waa kuwii dee uxadidi jiray marna waa kuwii dee storka u sameeyey dhaasaaqada kuwii u galo halkaasun kala xidhiidha ibnu lqayim imaamka la odhan jiray raximahullah oo nin mufakir ahoo ildheer ahaa ayaa masalu ka warramaya culimadan casriga qaarkoodna ay soo qaataan na waxa uu leeyahay attasciiru minhu maa huwa muxaram wa minhu ma huwa cadlun jaa'iz goynta jaangoynta xagga sicirka mararka qaarkoodna xaaraan bay noqon kartaa mararka qaarkoodna wax iska bannaan bay noqon kartaa marka dadka lagu dulmiyayo ee lagu cadaadinayo faa'iidadooda wax xaaraama weyn dadka sicirka ku ciyaaraya iyo dadku wixii ay u baahnaayeen ku cunaqabataynaya ama ku ciyaaraya in mararka qaarkood sicirka loo xadidaana xaq iyo gar bay noqonaysa marka waxaa la eegayaa maslaxaddii gaarka ahayd ee shaksiyaadka wax iibinayana ha lagu xisaabtama u leeyahy maslaxadda guude ummaddana ha la tixgeliyo milu ikraahim calaa maa yajibu calayhi min almucaawadati bisamar mili ومنعه مما يحرم عليه من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب marka maslaxadda ummadda ha la eego haddii dadkii gacanta wax ugu hayay sonkortii iyo bariiskii iyo dee quutulqaalidkii iyo caanihii wixii lamid ahaa ay dadkii ku calaakeefayaan oo si ay doonaan ay uga iibinayaan oo mar ixtikaar ay ka samaynayaan marna ay labanlaab hawada u dirayaanay ku kicinayaan oo naxariistii ay ka tagto xaaladahaas oo kale xaaladaha dee dawladu farageliyaan weeye waa suurtagal in la farageliyo oo alaabtii la xadido si kalena uga faa'iida ummaduna alaabtoodii ay u hesho qaala sheekh moxamed ibnu ibrahim alu sheekh aladi yadharu lana watadma'inu ilayhi nufuusuna ma dakarahu ibn اlqayim min ana tasciira minhu ma huwa dulm wa minhu ma huwa cadl jaa marka dada qooyahan ahoo masaalixda iyo mafaasida ummadda qiyaasi karaya wixii cid ay arkaan inuu dulmi wado ka wax iibinaya iyo eh, kii wax maamulaya labadaba in eh, la faragelin karo wey oo xadiidku markaa wuxuu ka warramaya wixii dadka wax iibinaya wax soo saaraya ee hamadooda iyo faa'iidadooda lagu baraq jabinayo laakiin marka sicir loo jarayo laba shardi baa asala buu ku uhi an yakuna tasciir fii ma xaajatuhu caamatu lijamiic naas waxay bulshadu u baahantah ee sida cunada oo kale marka labaad an yakuna alhalaa liqilati alcardi aw karati alab iyo alaabtoo yar dalaadeed macnaa wixii waa wax dee cunno ah oo loo baahan yahay oo aan laga maarmi karaynin marka sidan dadka loogu qaaleeynayaana waa mar uu yaraaday markaa kol hadduu cunno yahay kol haddii baahi adagi ay ku xidhan tahay sicirkiina ha loo jaro dadkiina ha helaan qofkiina ha faa'iido laa yatadakal waliyu lmri bitasciir ilaa xayثu yajidu khalala waadixan fi الsuuqi wاlascaar naashian can cawaamil musطanaca marka dadka qaarkood ay mushkilad abuurayaan ganacsatadu dadkii danyartaha cunaqabataynayaan istiqlaal ay ku samaynayaan ay ka faaidaysanayaan dhibaatada adag kolka la dareemo waa la xadidi karaa qaraarka uu soo saaray majmac lfiqi ulan kulankii culimadu ay sameeyeenna kaas ayuu isaguna noqday waa kun iyo sagaal boqol iyo sideed sideetankii bay qaraarka ah waaya marka arrintaasi xagga tasciirkuna waa sidaa wey وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nebigu wuxuu hi laa yaxtakiru ma kaydsado oo ma alaabtii loo baahnaa ilaa khaai qof gafsan mooyaane alkhaai mid mujrimahoo dembiile ah ayaa ummaddu quudkii ay u baahnaayeen si uu aada ugu qaaliyoodo ka qufusha waa dembiile kaas waa alaabtiibuu qofkii soo iibsaday kolkaasuu meel dhigay dadkii kama suuqii ma soo gelinin intay kala go-aysa aada u qaaliyoobaysaa buu sugayaa khaai buu nebigu ku tilmaamay khaai waa qof aada u gafsan weyn ixtikaarka culimadu labay u qaybiyeen mid muxaramah iyo mid iska jaais noqon kara macnaha inu qofku alaabtiisii dhigta iyo inuu alaabtiisii dhigta labadaasay uqaybsamaysaa qof ay u banaanta iyo qof aanay u banaanayn qofka aanay u banaanan waa qofka raashinka la quudanayo haya raashinka la quudanayo ee nolosha bani aadamka ku xidhan tahay qofka haya wey waxa sii bayaaminaysa riwaayada kale abi umaama nahaa an yuxtakara acaam nebigu wuxuu diiday raashinka in la xanibo oo la hakiyo waa caasim aaim murtakib lilkhaiya laakiin alaabtii kale sida masalan waxyaabaha qaarkood oo dee faakihaysiga iyo qudradaha qaarkood iyo saliidii iyo malabkii iyo dharkii iyo eh, waxyaabahaas oo kale iyaga qofku wuu dhigan karaa faa'iide inta faa'iidadu u kordhayso ixtikaar waa iyadoo la xidho la qufusho suuqa lagu yareeyo si u qaaliyoodo wax cunno ah oo baahidii ummadda hungurigii uu ku xidhan yahay taasay ku xadideen culimadu waaya marka iibabka la diiday ama habudhaqanka xagga iibkee la diiday kaa ixtikaarkaa ka mid ah kaa ixtikaarka qofku faa'iidaha raadsado ummadana ha u naxariisto alaabtiina yaanu ka joojinin suuqa ilaan alaabta farabadnaantanay suuqa ku farabadantee la helayo ayaa sicirkeedu ula nafis yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid kale xasana almuxtakiru malcuun waaljaalibu marduuq aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam arsaaqada allah u badiyo qofka muwaaridka ah ee wax badan ummadda usoo waarida ee wixii ay u baahan yihiin ama dhulka ha uga soo saaro ama ha usoo waaride suuqa ugu soo babiya qofka ka xidhana allaha nacdalo waayo dee qofkii waxa uu nimanka yahuudda la idhaahdo ayaa caalamka waxa ay aada uga shaqaystaan qofkii ufiirsaday baa ufiirsaday dhaqaalaha marka la eego arrimaha cunada iyo baahiyaha joogtada ah sida telefoonada iyo wixii isgaadhsiina iyo hudheelada la seexdo ama wax laga cuno cunada iyo cabidda waxaasaa iyaga hudheelada ama la seexda adduunyada ama wax laga cuno meeshii hunguriga dadku si deg dega ugu xidhan iyagaa gacanta ku haya wax kastoo caalami lagu sheego markaa dib ugu noqoto shirkadaasi asal bay yahuud ku yeelanaysa waxa ay ku xisaabtamayaan dee qofku waxyaabaha qaarkoodna waxaa la yidhahda waa daruuriyaad iyo xaajiyaad iyo taxsiiniyaad waxna waa loo dhimanaya waxna waa nolosha kamaaliyaadkeeda وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رasuulku waxa uhi laa tusaruu ha soo dararinina alibila geela wاlganama iyo ariga laa tusaruu ha soo dararinina alibila wاlganama geel iyo ariga markaa irmaan saylada keenaysaan ha soo dararinina ama ha soo gaaxinina Ah, cafwan gaax wey ha soo gaaxinina ah, isagoo macnaha neefkii gaax ah ha keenina oo halkii xalay laga marka maala aroortaas dayladii la geynaya isaga oo xalay aan la lisin oo saaka la lisin saa ha ku keenina si aad dadka ugu kedisaan oo ugu muujisaan inuu candho weyn u caano badan yahi faman ibtaacahaa qofka neefkii iibsada bacdu intii la soo gaaxiyey fa huwa qofkaas bikhayri nadarayni laba aragtiyood ama laba mawqif midkood ka u wanaagsan ha qaato bikhayri nadarayn laba arrimood kii la wanaagsanun ha ku tallaabsado bacda an yaxlubaha intii uu lisay neefkii gaaxdahaa mar hadduu lisay oo dabeetana kadib ay u muuqatay in aan caadi ahayn wixiisu wuxuu kala dooranayaa in shaaa hadduu doonayo amsakahaa neefkii ha iska haysto oo ha iska calafsado xor buu yahay wain shaaa hadduu doonayana raddahaa neefkii ha celiyo wasaacan laba galaan iyo badh ama saddex galaanna ha ku daroo min tamrin timira oo caanihii uu ka lisa u dhigma muttafaqun calayh walimuslimin riwaayada muslim waxay ahayd fahuwa bilkhiyaar ikhtiyaar buu qofkani leeyahy alaaata ayaamin saddex maalmood buu iska tijaabinayaa neefka wa fii riwaayatin lahu riwaaye muslim uu leeyahay callaqaha lbukhaari oo imaam lbukhaari habka tacliiqa la idhaahdo u sheego qaala rasuululahi uli un waradda macahaa bay ahayd neefkii ha la celiyo markuu iska celinayo saacan min acaam saaca hore aynu usoo marnay waa saddex kun oo garaam saddex kiilo meelaha ah, oo raashina ha raaciyo ama timira ama qamadiya ama beriisa kuwa ha raaciyo laa samraaa qamadida warwunaysa ee cad taa maya taasi waa qaali timirta way ka qaalisanta taa waxba laydinkuma waajibin waa raashinka dhexdhexaadkaa wey diintu dee waa diintii mucaamalada wada noolaanshaha horumarka maxaan ku ula cadaaladda wax wal oo loo jideeyeyda wixii mushkiladahe ka hor yimaada iyo dadku hadday murmaan xalkiibaa la raacinaya waxaaya waxaa xukunkiisu waa sidaa hadduu sidaa u dhacana waa sidaa haddii la isku khilaafana waa sidaas wey markaa xukunkii oo lasoo dhigay iyo xukunkii haddii uu socon waayo xalku wuxuu noqonaya mar walba labadaasa isbarbar socda waa shaaricii rasuulku sala allahu alayh wasalam sharci dejinta ilaahiisa u xil saaray inuu sharciga ummadda u dejiyo qur-aankii sida loogu camal falaya xadiidkiina loogu camal falaya qofku haddii uu qish sameeyo oo waxuu isweydaariyo oo waxaan xaqiiqo ahayn uu inoo soo bandhigo oo dadka uu ku kediyo kii uu ku kadiye ikhtiyaar buu leeyahy ikhtiyaar ayuu yeelanayaa isagana isaguna haddii wax inoo soo muuseeyey dee waxa horan in lagu soo celiyo markaa dabeetana lagu soo celiyo maalin labaad lagu soo celiyo maalin saddexaad lagu soo celiyo marka dambe xaqiiqadu ku dhaqmaya ila wuxuu ogaya waxaan inaanu ka soconaynin neef buu qofkii saylada u keenay neefkaa waa neef irmaan waxa la doonayaa in neefkaasi isagoo xaaladiisu ay caadi tahay uu keeno oo haddii goor subaxa uu keeno oo aan la soo lisin waanu idhaahdaa lama soo lisino weli eh, neefku cani lagama lisin haddii lasoo lisay waa inuu sheegaa haddii xalay aan la lisinoo xalay uu gaax ahaa ya oo sababtanu neefku la dararsan yahay gaaxdii xalay gaaxdu waxa weeye markay isgaadhaan caanihii xalay iyo kuwa caw kuwa saaka waa inuu sheegaa idhaahdaa neefku bal wixii dambe in hubsane dee habeenkiina intaasuu dhiiqaa subaxdiina intaasuu dhiiqaa isku darkoodana waa intaa tafaasiisha ha u sheego si loogu qanco oo dee falyubayin sida waaqica ha caddeeyo wuu qariyey haddaba dabeedna neefkii oo candho weyn walwaalayaa yidhi markii sayladiisaa loo eegayba kii caanagoonka ahaa kaase ishiisu qabata wallaahi kanaa carruurtu ka dhargaysaa buu leeyahy waa ka walwaashee neefkii iibsaday laba galaan buu habeenkii horreeyey ka lisay habeenkii dambena galaan bay noqotay ama subaxdii dambena galaan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkaa isaga ahee la dagay ikhtiyaar buu siiyey laba arrimood mid buu kala dooranaya inuu sidiisaa iskaga haysto war galaankanaaba in badan naga soo hadhaysaa inuu idhaa nuskan uu ii dhiiqay baaba igu filan ikhtiyaar wuu leeyahy haddaan mushkilad kala jirin ama neefkii aanu bukin ama caanahan u yareeyay dhib male wuu iskaga haysan karaa taa hadday qancin weydo oo doono un intii markii gaaxdaa kalisa intaa in lagun hadduu ka doonayana ha iska celiyo dee qofkii isaga ahaa ee loo soo celiyey mar haddii iibkii ka banjaray waxaa loo kabayaa caanihii laga lisay neef ile caano laba wakti eh, habeen iyo subax isgaadhay baa laga lisay kuwaana cawil ha looga sameeya ha loo cawilo waxaa loogu cawilaya waa raashin baa la siinaya eh, raashinkaasina waa saac saacu waa laba kiiliyo bar ama saddex kiile labadaa qowlba way jiraan timir iyo raashinba waa looga dhigi karaa raashinku inuu noqdo ka qaaligaa maaha samraadu waxay ahayd qabadi aada u wanaagsan oo dad dabaqada sare ay cuni jirto oo shaam laga keeni jiray oo adiga arkayo dee haruurku waa qaybuu yahay bariisku waa qaybo oo iminka dee suuqeenan midna dee kiiloogiisu waa wax yar kun iyo laba waxa midna dee waa hal dollar lix kun markaad kaa qaaligaa maha raashinku laakiin waa ka dhexe saas ayuu xadiidku tilmaamaya waa cadaalada islaamka xikmadda raashinkan loo sugee lacag loo sheegi waayey waxa weeyaan cadaaladiibaa sidana waa sida geela magtoo kale geeli mar walba haddii lacagtu ay kacdo dee sida uu kici haddii raashinku uu qaaliyoobo dee haddii lacagtii qaaliyoodo raashinkuna uu qaaliyoobo raashinkaasaa sicirkiisu fadhiya halkaasaa lagu sarjaray waay marka waa iibabka aanay bannaanayn in qofkii uu dariiqada noocana isticmaalo oo kishkan sameeyo uu ku kediyo dadka waa xaraam hadduu taa sameeyana xalkeedu waa sida ah. ilaa saddex maalmood inuu iska tijaabiyo bilkhiyaar fa huwa bilkhiyaari alaaata ayaam sidaasaa la doonaya inay bartaan dilaaliinta iyo saylad iyo Ehm, nooca had iyo jeer ka agdhow eriyada markay masaladan garanayaan dee murankaba iyagaa soo afjaraya kii wax sidan usoo yeelo malluuqay marka u horreeyay runta u sheegayaano waroy neefkani sibuu u dararsan yahay hadduu gaax yahay uu kugu soo noqonayaa bay leeyihi ee xaqiiqada sheeg waay wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala man ishtaraa shaatan neef adhiya qofka iibsada buu nebigu uhi muxasalatan oo la soo gaaxiyey faraddaha dabeetana iska celiya falyarudda macaha hala celiyo saacan laba kiiliyo bar wazaada ismaaciil min tamrin timira laba kiiliyo bar timiraha raaciyo labadii galaana caanaha intaasaa u dhigmi kadibna dee waynu kala joognaa caanahaagii waad haysataa iyo neefkaagii adeer neefku dee caanu watee caanihii aan ka lisayna dee intanaa lagugu bedelay oo sharcigu kugu bedelay dee maxaynu islaama soodaantana dee adigaa keeno neefkan ii qariyo wey waaya sidaasi baa markaa jumhuurulculamaana ay qabaan xadiidka saxiixa ay sheegay abu xaniifa ayaa maaragtay ka yar baydhay laakiin qowl nin baydhay lagu xisaabtami maayo daliil sugani in mar hadduu jiro muxafala shaatun muxafala waa neef la soo gaaxiyey weeye oo dararsan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم nebigu weli waxaynu ku jirnaa iibkii aan ansaxaynina la diiday iyo shuruudaha uu leeyahay waxa la iibinayo أna rasuula الlahi salى الlahu عalayه wasalam mara nebigu wuxuu soo maray isaga oo magaalada madiine dhex maraya oo u kuur gelaya ummadiisa iyo habka ay u nooshahay si uu u tasxiixiyo wuxuu soo maray calaa subratin min acaam subro raashina waa uud raashina qolada qoraalkaa uud yidhaahdee ama tuul badhe raashin tuulan meelsaa ugu tuulan faadkhala yadahu gacantiisii buu geliyey fiihaa raashinkii sidaa meel loogu shubee u tuulnaa ayuunbuu gacanta sidaa u dhex geliyey wax looga nuuriyeyba fa asaabicuhu farihiisii nebiga waxay gaadheen balalan qoyaan fanaalat asaabicuhu balalan farihiisii uu sidaa u geliyey ayaa raashinkii qoyaankiisii gaadhay waa hadhuur xagga hoose ka qoyan fa qaala markaa nebigu wuxuu ihi maa haada war waxani waa maxay yaa saaxiba acaam wa raashinka iibinayo raashin waa maxay waxaan hoosta ka qoyani qaala markaa ninkii waxau ihi asaabathu dee waxa ku da'day asamaau roobkii samadu waa roobka wey asamaau kullu maa yasmu canka luqa alcarabiya sama waxaa la idhaha wixii kaa sarreeya uun daruuraha iyo roobku way sarreeyaan iyana waa sama uun laakiin samadu dee taa muuqato oo qura maaha roobkiibaa dee ku da-ay buuo roob baa dee helay qaala wuxuu ihi afalaa jacaltahu oo maxaad u yeeli weyday kan qoyan fawqa acaam raashinka dushiisa kan qoyane hooseeya dee maad soo sarraysiisid hale kay yaraahu si ay u arkaan annaasu dadka dadka wax kaa iibsanayaan si ay qoyaanka u arkaan dee maad intan qoyane hoosaysa dee soo muujisid ha la yska arkee kay yaraahu nnaas sababtu waa taa wey si loo si la ysaga arko jawaab kaleba kamuu sugine nebigu markaa qaaciduu bixiyey waxa ui qofka wax isweydaariya falaysa minii aniga iga mid maaha man asha falaysa minii xadiidka saxiixa saasuu tilmaamay warqishka qofka isweydaarka iyo madmadowga ee wax soo malluuqa kaasi aniga iga mid maaha hadigayga iyo dhaqankayga iyo diintayda iyo naxariistaydii midna mahay saasuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka ninkan isaga ah dee wuu eegay oo alaabtiisii waxa uu arkay inuu wax ku qarinayo raashin qoyan dushiina waa engegantah hoostiina waa qoyanta marka qofka uhaa imis dee galaankunbuu dabada u qabanaya dabeetana kaa qoyan iyo kaa engegan baa isu raacaya marka alka dee raashin qoyan iyo mid kalena dee iminka haddii sonkor ay tahay maalan o adiga arkayo qofku marka horeysu taabanaya dabeetna markuu qoyaan ku arko dee wuu ka didayaa qof waa inaan loo qarinin waaya xadiidku markaa waxa uu tusinayaa qishka waxa la idhaahdo waa qarinuune inuu xaaraan yahay qofka wax iibinaya waxa waajib ku ah waxa uu iibinaya xaqiiqadiisa inuu dadka u caddeeyo waa kow waxaynu halkaa ka fahmaynaa hadduu caddeeyo waxay doonayaanba ha ahaadeene diga iyo dambasba ha ahaadeene wuu ka iibin karaa saliidiya wuxuu isku daray iyo maxaanku idhaahdaa subag caano iyo biyu isku daray ya waxyaabo badan oo la kala dhowrayay buu isku daray ha u sheega un dadka wuu iibin karaaye oo qaar baa iskaga jecelaya saliidda iyo subaga isku iibsadaan qaar baa iska doonaya caanihii biyaha inay isku iibsadaan laakiin ha u sheega un ha yidhaahdo waa laba galaan oo saliidah iyo galaan subaga ah. la soco <laughs> haddaad ku galaysa iyo haddaad ka tegaysana ya laakiin hadduu shagarigii uga dhigo codcod waa qalad wey kala diidaya marka eeg xadii waxaynu taa ka faa'idaysanaynaa nebigu waxau ihi kay yaraahu naasu dadku si ay isaga arkaan halka lagala baxaya waa halkaa haddii qofkani qoyaankan ku gelayo oo uu isagu iska arkayo way fiicanta ehm, shay kasta oo wax laga bedelay macnaha wax originaala ah, wax copia waa inaan loo iibin wax ehm, tayadiisu liidato wax tayo badan inaan loo iibinin wey arintan qishka ee uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xagga sharciga waxaa loo yaqaanaa tadliid waa qarin wey qarin weeye qofkii uu qariyey meel walba way geli karaysa xagga kamka iyo xagga kayfka labada way geli karaysa shaygani tiraduu leeyahay haddii uu qofku tiradii tiro aan ahayn ku sheego waa qishki weeye tayo aanu lahayn hadduu ku sheegana waa qishki weeye wa maala waar iyo mitir dee way kala yaryihiinoo waarkaa yar waxa uu leeyahay waa intaasoo mitir dee goodho marka la mitiriyo ilaan intaasoo waar buu ahaaye waxa soo baxaya nuqsaan maladii nuqsaan baa ku imanaysa rooggii nuqsaan baa ku imanaya ha sheego ha idhahdo war farqi baa udhexeeya waarka iyo iyo bahalkan mitirka la idhaadee anigu kaan kuu sheegayaa waa kaa waarka sanaatida soo baxaysa la soco waarka waa inu saara u sheegaa Ehm, sidoo kale dawada iyo cunada iyo wax waliba waa nooca meesha lagu sameeye waa inuu sheegaa uhahdaa dawadaasi alkaasay ka timi ehm, tayadeeda waa nooca kambanigaasaasa loo yaqaana ama ku iibsa ama iska dah waxyaabaha qaarkood oo aan la sharxi karayna marka horeba in la farageliye maaha qofku shaygu haddaanu isaga gacantiisa ku jiraynina wax baahaya uu yahay oo cid waliba aanay caddayn karaynin waxaa ku dul qoran unbaa lagu ogaan karaae kaa ku dul qoran unbaa markaa ka jawaabaya ha loo daayay dadka qaarkood baa si ay u tartamaan ama suuqa dadka uga xidhaan waxaa la sheegaa in dawooyinkaoo kale kambaniyada intay u tagaan ay idhaahdaan adeer bahashan maxay ahayd kimikada ee tayada u yeelaysa ka yaro dhin iska dhin adugu noo badi uun daqiiqdeeda noo badi noo buuxiy un soosha kadibna dee baashii dhakhtarku wuu qorayaa labalabaa loo qaataa ila waa bahal hiisti ka yar tahay waxba maa tanfac waa kimikadii iyo wixii wax dilayay ayaa meeshii ka maqan oo dhiman qofkii daqiiq qof cunayunbu dee ka dhigan yahay ninkii liqliqaya marka waxba kama dilayso taasoo kale ha u sheego qofkii ama marka horeba yaan lasoo samayn waa runtii walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum walaa tacsaw fi lardi mufsidiin waa nuqsaamintii dadka alaabtooda laga nuqsaaminaya dhibkeeday leedahay marka hala ha iska ilaaliyo qof qishka noocaas man ashana man qasha falaysa mina ومما يؤسف له أن أكثر معاملات الناس الآن جارية على هذا لا يرون فيه بأسا balaayo uma arkaana dad badan baa sidaa waxis u weydaariya walaa yakshawna min camalihi ciqaaba mima sababa manca alqadri waalqaxti wa nasci lbaraka waxyaabaha la isweydaariyaa ummadda waa waxyaabaha cudurada iyo abaaraha usoo jiida iyo caydha iyo aafaadka usoo jiida sidaa daraaddeed baa cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma marka uu la hadlayo dadka dukaamada iyo bakhaarada haya ee ama masaanicda meelaha wax lagu sameeyo ee wax miisaama alaabta cunnada iyo dawooyinka iyo dhar iyo dhuun iyo wixii la hayo miisaama wuxuu odhan jiray war waxaa gacanta ku haysaan arin ummado hore intay ku xadgudbeen lagu halaagay inaga ilaaliya qoladii lagu halaagay kafada nuqsaamin jiray kuweebay ahaayeen qawmu shucayb waxa qur-aanku uu cinwaan uga dhigay halaagoodii inay ahaayeen dad liito oo damac ku jiro oo dadka ayay ka nuqsaamin jireen alaabta marka qishka waxaa la ydhaha inaga ilaaliya bu odhan jiray ummado horaa ku rogmaday si gaara marka u waaninayo waaya marka xadiidkaasina saasuu tilmaamay <clears throat> waxyaabaha mamnuuca wey وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi man xabasa qofka hakiya alcinaba cinabka bahalkan la idhaahdo qofka xaniba ee hakiya ayaama alqiaaf maalmaha lasoo goosanayo maalmihii uu go-ayuu bislaanayay buu hakiyey xataa yabiicahu si uu u iibiyo miman cid uu uga iibiyo yatakhiduhu khamran dad khamri ka samaysanaya si uu uga iibiyo ayuu dib dhigay faqad taqaxama waxa uu isku maqiiqay can annaara naar buu isku maqiiqay uu hore ugu booday calaa basiiratin isagoo arkaya taqaxama waxa uu u bareeday waxa uu isku maqiiqay naar isagoo arkayuu naar daf yidhi naar buu doortay rawahu abarani fi lwsat biisnaadin xasan xadiidku waa xasan waa la daliishan karaa cinabku waktiga uu fiican yahay haddii lasoo jaro ee uu bislaado waxaa intoo la tuujiyaa zabiib laga dhigi karaa haddii waktigaa uu dhaafana waa sharaab buu noqdaa intiisa badan laga sameeyo khamriga marka kiaafku waa maalmaha la goosanayo loogu talagalay in sabiib laga sameeyo marka waktigii uu sabiibka noqon lahaa qofka dhaafinayaa ee ula jeeda inuu khamriilayaasha ka iibiyo kuwa khamriga soo saara inuu ka iibiyo kaasi naar buu u bareeray khamriilaha iyo isagu waa isku midun kii khamriga sameeyey iyo kanuu soo sallaxay alaabta waa isku mid xadiidkani waxa uu tilmaamaya haddii qofku uu alaab iibinayo asaka ka iibsanaya uu arkayo inuu xumaan u isticmaalayo inay xaaraan tahay inuu ka iibiyo waad garanaysaa hebel shaqadiisu waa waxaa wuxuu kaaga iibsanayana waxaa ku qabanaya marka inaad ka iibisaa waa xaaraan ilaahay baa wuxuu uhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan xaqdarro iyo dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina marka xadgudubkii iyo dembigii uu waday dembigu waday baad garab qabatay kol haddaad dee alaabtii uu ku soo saari lahaaba siisayba adugu waxa halkaa masel waxyaaba laba dhinac loo isticmaalo wey wax kasta oo laba dhinac loo isticmaala dhinac sax ah iyo dhinac aan sax ahayn masalan ka soo qaad hub hub iyo rasaas waxaad og tahay kan inuu aarsanayo mid dilayo oo hanjabayo midkii isaga aabaan kaga soo quruufaya igaiba rasaasta ama qoriga ama laba xaafadood oo islaynaya ayaa qaarkood ku yimaadeenoo hub iyo rasaas bay doonayaan ma haya dhaadeer adeer ma haya raalli haada kii isku difaacaya meel iska dhiganayay iyo kii dagaalka iminka socda ku tegayey dee isku mid maaha kii dhacdhacaya sakhraanka ahabaa u yimi kii farmasiga ahaa markaasaa wuxuu leeyahy dawadii nooca ahayd iga iibi buu leeyahy sakhraankiio hakagale baa u yimi dee hadduu ku tiso oo ogyahay inuu imika ku sakhraamayo dee maya gabadhii uurka lahayd ee uu yar uu garanayay laga yaaba inay ilmahaba iskaga soo tuurayso ayaa ka qaadanaysa adeeraan laha ugu leeya waraaq dhakhtar keen dawadan kaa ibin maayo waraaq dhakhtar inaad bukaan tahay keen haddii kale iga raalli haw ama saasuu eegayaa hadduu is idhaahdo dee waba ku dakrina maya buu leey maba hayaba adeer beentaaba ha kaga fakada hadduu doonay <laughs> waaya Ehm, wax kastoo noocaas shay kastoo laba dhinac loo isticmaalo mar haddaad ku ogaato waxaa uu isticmaalaya inuu xaaraan yahay guribuu kaa kiraysanaya dumar jidhkooda iibinaya gelaya oo mukhbaarad lagu tumanayay ka dhigayaan dee waa xaaraan inaad ka iibiso meel macmal ribo meel ribo lagu kala wadaa laga dhigayaa haddaad ku ogaatona waa inaad tidhaahdaa layr cas ku shido oo iga baxa guriga alaabtayday siiya kaama iibinayo qayb ha ka noqonin xaaraan la booshaaqayo ilaan adigana firirhkeedii iyo dhimbiilaheedii way ku haystaan arsaaqadaadu meel xalaalaha ka soo baxdo meel xaaraana yay ka soo bixi ama shayga haddii laba dhinac loo isticmaalo oo qofkan kaa iibsanaya aanad ogeyn xaqiiqadiisa ama aad kalsooni ka qabto waad ka iibin kartaa waad ka iibin karaysa saa baa laga duulaya wax wal oo alismu maaxaaka fi nafsi wa karihta an yaalica annaasu calayhi qaacidadaasuu ina siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam dembi waxaa la idhaahdaa buui wixii dareenna aad ka qaada naftaadana ku wareega talow ma xalaal baa mise waa xaraam culimada aad weydiiso eed tidhaado war waxani talow mar hadduu heerkaada gaadho ka joogso bal hadduu naftaadaba ku wareego taasina way iska badan badantay laakiin inaad tidhaahdo isagiiyo iyo ilaahays isaga allihii adigoo dhagoolaynaya taasi kaa socon mayso kaa socon mayso adigana way ku haysataa un de anigu maxaa iga galay de isagu anigu de waa waxaygii waa xoolahaygii xalaasha ahaaye duda isagu sidaan u galay dee maxaa aniga iga saaran isna looma baahnae qof muslimo miyir qabo xalaal miiranayaa la doonaya oo waxaaga waa in qalbigaaga ku degaa xadiikaasina faqad taqaxama annaara calaa basiira ninka wax kharibaya ee mufsidka ah qofka alaab ka iibiya laba dhinac loo isticmaalo xalaal iyo xaaraan naar buu u bareedhay inuu isku tuuro ugu talagala de ha isku tuuro ama haka joogsado wey an caaishaa radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi alkharaaju kharashka soo baxaa bidamaani magdhowgu la socdaa alkharaaju kharashka ka soo baxa wixii la kala iibsaday bidamaani bisababi damaan qofka magdhaba yaale رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان والحديث حسن من حيث التخريج marka gabagabadiisa la waa xasan waa la daliishan karaa xadiidka sababkiisu waxay ahayd waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa addoon iibsaday addoonkii mudduu iska haysta ceeb buu ku arkay shaygana ceeb hore haddii lagu arko qofku wuxuu wuxuu xaqu leeyahay inuu isku celiyo buu nabiga u keeno wuxu hi addoonkan is inkastuu muddo i ag joogay haddana dee ceeb buu leeyahay aanu ku haysan karaynin marka nebigu sidii buu ku celiyey oo ninkii markii hore laga iibsadayba wuxuu ihi dee war waxaagii ceebba bay yeesheene addoonkaagii waa kuu celise dee lacagtii iska soo celi kiibaa hadlay oo waxa uu yidhi qad istacmalahu dee wuu isticmaalay addoonku intuu shaqaynayay addoonku dee mudduu shaqaynayay wa soo saar buu sameeyey wixii uu soo saaray xaggee loo doonaya ma isagii un baa la soo celinayaa keligii jawaabtan qaacidada noqotay buu nebigu dhiiba wuxu uhi alkharaaju bidamaan kharashku addoonku soo saaray waxa loo dhigayaa magdhowgii hadduu addoonku dhinto miyaanu ninkani kuu magdhabeen hadduu addoonku dhinto dee wuu magdhabi lahaa isagaa magdhabi lahaa oo madiicdu shayga la kala iibsado qofkan iibsaday matala haddii lacagtii aad ku yeelan lahay oo weli aanu lacagtii ku siiyeenba oo addoonkii uu sidaa ku dhinto wuu ku magdhabi lahaa ee kumu odhan kareen lacagtii dee iguma lihid oo shaygiibaa dhintay marka maadaama uu ku magdhabi lahaa dee kharashka ka soo baxayna isagaa alqurmu bilqurmi baa laydhaha dhibka iyo dheefta waa la isu jaraya dhibka iyo dheefta addoonkani dhibka uu ku yeelan lahaa ninkan dee baa loo jaraya si kale haddii loo dhigo dee wixii uu intifaacsanayey iyo addoonkan wixii ku baxayey iyo wuxuu soo saaraya laysu jarayaa xadiidkaasi sidaasuu noqday marka waxa uu dee soo afjarayaa muran masal dhexdhici dhici kara dadka oo ah haddii shay la kala iibsado ah si aan lacagtii la kala qaadanin oo uu dhinto ama ha la dila ama aafadaha ku timaadee aaba inay ku timi kasoo qaad hal huwa min damaan اbaayic aw huwa min damaan اlmushtari ma waxa uu noqonayaa mas-uuliyadda qofkan iibsaday mise mas-uuliyadda kii laga iibsaday keebaa keebaa markaa bixinaya marka xadiidkana waxa uu tilmaamayaa qofkaa iibsadee la wareegay inuu isu qabayo oo uu bixinayo haddii cidi dishayna ciddaa ha ka qaato haddii aafa samaawi ku timaadana ninkii uu ka iibsaday lacagtiisii ha siiyo iyo qiimihiis marka alkharaaju bidamaan waxay noqotay qaacido ka mid a ah qawaacidka usuulka iyo qawaacidka fiqiga ayaa noqday culimmadu ay ku daraan faman ibtaaca ardan faاstacmalaha aw maashiyatan faxalabaha aw natajaha aw daabatan aw sayaara farakibaha waxamila calayha uma wajada min dalika cayba falahu an yarudda raqaba walaa shaya fiima intafaca bihi wixii uu kaga intifaacay waxba laga weydiin maayo waayo ceeb baa timid weeye <clears throat> alkharaaju bidamaan saasuu qaaciide ku noqday marka ah, halkaa waxa aad ka arkaysaa inay isdhex socdaan xukunkii lagu kala xukumi lahaa waxaan la kala iibsaday marka ay dadku isku khilaafaan iyo go-aankii doodooda soo afjari lahaa iyo wixii la nahiyey markaa deeciisu aanu bannaanayn iyo shuruudihiioo barbar socda intaasaa isku dhex jirta allah subxana wa tacaala